والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أبو حنيفة النعمان لمحات رائعة من حياته أبو حنيفة نقاadanaynaa caaw taabici qiimo badan oo lagu magacaabo abu abuxaniifata annucmaan lamaxaad waa milicsiyo raa'icatun oo aad iyo aad u qurux badan oo min xayaatihi noloshiisa markaa ka mid ah lam ara ma aanan arkin acqala qofka ciq caqli badan walaa afdala ka fadli badan walaa awraca ka xalaal miiradnimo badan min abi xaniifa abi xaniifa shaksi ka caqli badan oo ka fadli badan oo ka dhowrsanaasho badan yaziid ibnu haaruun baa sidaa yidhi kaana wuxuu ahaa abu xaniifa xasana alwajhi nin wejigiisu qurxoon yahay wasiima alcati aragtidiisu ay qurxoon tahay cadba almantiqi hadalkiisa uu macaan yahay xulwa alxadiidi sheekadiisu ay fiican tahay qurux badan tahay xalwo tahay macaan tahay laysa bitawiil ku dheer ma ahayn albaa'in ee iska baxay dheer dheeraantii iska fogaado aad u dheer mausan ahayn walaa bilqasiiri ku gaabanna ma ahayn alladii kaasoo tanbuu canhu lcuyuun indhuhu ay ka leexdaan mid aad u gaaban oo gaabnaashadiisu ay ka leexdaan oysan ku irtaaxin indhahana ma muusan ahayn alladii qasiirkaasoo tambuu canhu ay ka iilatay ka leexata canhu xaggiisa alcuyuunu indhaha macnaha ay necab yihiin wa huwa ilaa daalika intaa waxaa u dheeraa abuu xaniifa labbaasa ayuu ahaa nin labis badan nin labis aad u qaata buu ahaa aniiqa hiyaabi dharkiisuna ay aad u fiican yihiin dhar nadiif ah kii xirta bahiyu alcati aragtidiisu ay aad u qurux badan tahay kahiiru tacaturi is-udgintiisuna ay badan tahay catarkuu aad u isticmaali jiray idaa alaca markuu ku soo baxo calannaasi dadka carafuuhu wayba garan jireenba haddii dadka uu ku soo socdo way fahmi jireen min iibihi udugiisay ku fahmahayaan qabla an yarawhu intaysan arkinba carafta ka soo horaysa markay dadku soo gasho abu xaniifa soo socdaa la leeyahay dalikum kiina huwa asagoo nucmaan bin haabit bin marzubani ninka lagu magacaabo waaye waa nucmaan bin haabit ibnu marzubaan almukanaa lagu kunyeeyo biabi xaniifata walu man waa shaksi kii ugu horeeyey fataqa dilaaciyey akmaama alfiqi fiqiga ubixiisa fiqiga meesha uu ku jiray akmaamtiisa iyo weelashiisa ninkii ugu horreeyey ee furay buu ahaa wastakhraja kala soo baxay awraca maa fiiha waxa ku dhex jira oo min tuyuubin waxyaabaha fiqiga ah tuyuub macnaha waxa fiican laakiin fiqiga kala soo baxay oo axkaamta dheh min tuyuubin shayga tiibka ah ee wanaagsan ee axkaamta fiqiga ninka ugu horreeyey kala soo baxay waaye waxa ugu quruxda badan wastaqraja awraca ma shaykan ugu fiican buu la soo baxay fiiha gudihiisa ahaaday fiqiga oo min tuyuubin wax wanaagsan oo axkaam markaa ah adraka wuu haleelay abuu xaniifa طarafan qayb ayuu ka gaaray min aakhiri casri bani umaya reer bani umaya casrigooda gebagabadiisii aakhirkiisa wa aakhara iyo sidoo kale min wali casri bani اlcabaas reer banilcabaas waa cabbaasiyiinta casrigooda sidoo kale awalkeediina wuu ka soo gaaray waa caasha wuu noolaa fii zamanin zaman buu noolaaday abuu xaniifa acdaqa fiihi ay ka dheefiyeen ay ka buuxiyeen ama ay ka dharjiyeen alkhulafaa'u khulafadii iyo walwulaatu nimankii madaxda ahaa calaa asxaabi almawaahibi dadka hibooyinka iyo cilmiga badan lahaa asxaabtooda iqdaaqan ka dharjin iyo ka buuxin bay ka buuxiyeen xataa saara ilaa uu noqday dadka asxaabulmawaahibta ah risquhum risqigooda ya'tiihi mid u yimaada ragadan asagoo waasica min kulli makaanin meel kasta wahum laa ayagoon ogayn ayagoon ogeyn baa dadka asxaabulmawaahibta ah risqigooda jiho kasta uga imaanayay waayo xillada xilligaa qulafada iyo wulaadaba asxaabulmawaahid bay aad u dharjiyeen bayda laakiin ana abaa xaniifata akrama wuu ka karaameeyey cilmahu cilmigiisa iyo wa nafsahu nafsadiisaba can daalika arrintaa wuu ka sharfay waxba uma hanqaltaagin waxa ay siinayaan umarada waxazama wuxuu goostay amrahu amarkiisa calaa an ya'kula inuu cuno min kasbi yamiinihi gacantiisa wuxuu ku shaqaysto waxyaabaha culimmada loo qoree la siinayo asxaabulmawaahibta ah risqigaa loo qoree meel kasta uga imaanaya asagu wuu iska karaameeyey waa iska fogeeyey oo danka ma gelin waaye nafsadiisii cilmigiisaba waa ka karaameeyo waa ka kor qaaday wuxuuna goostay go-aankiisii calaa an ya'kula inuu cuno min kasbi yamiinihi midigtiisu wuxuu ku kasbaday waa gacantiise waxa asaga u shaqaysta inuu markaa cuno iyo wa an takuuna inay ahaato yadahu gacantiisa hiya alculyaa midda sarraysa daa'iman mar walba waayo gacanta sare way ka khayr badan tahay midda hoose midda wax la siiyee tuugsato ayaa ka khayr yar midda wax bixisa marka abu xaniifa wuxuu door biday inay mar kasta gacantiisa noqoto mid sarraysa dacaahu waxaa u yeedhay almansuuru mansuur baa u yeedhay daata maratin mar mararka ka mid ah ilaa ziyaaratihi booqashadiisa imaamkii mansuur ahaa baa yidhi abu xaniifow ii imow maalin falammaa markii saara uu ahaaday abuu xaniifa cindahu mansuur agtiisa baalaqa wuxuu ku xeel dheeraaday fii icdaamihi weynayntiisa wa ikraamihi sharfidiisa iyo watarxiibi soo dhowaynta bi asaguu soo dhowaynayo waadnaa wuxuu u soo dhoweeyey majlisahu makaanu fadhigiisa minhu asaga xaggiisa wajacala wuxuu gudagalay yusaa'iluhu inuu su'aalayo can kahiirin wax badan oo min shu'uuni diini waaddunya arrimooyin adduun iyo mid diin ah labadaba taasuu markaa gudagalay falamaa markii araada uu doonay alinsiraafa abuu xaniife inuu soo gadoomo iska soo baxo dafaca wuxuu u dhiibay mansuur ilaya abuu xaniife xaggiisa bikiisin kiis fiihi ay ku jirto alaaثuuna alfan soddon kun oo dirhamin dirham ah soddon kun oo dirham buu faraha ka saaray calaa maa kaana macruufan ayadoo ay jirtay in lagu yaqiinay macruuf buu ku ahaa mansuur min imsaaki min imsaaki اlmansuuri mansuur imsaagiisa calaa maa ayadoo ay kaana ahayd mid jirta macruufan mid macruuf ku ah oo la yaqaano macruuf iicaan iska ahayd min imsaakilmansuuri mansuur gacan adaygiisa nin kastoo ninkan bakhiil ahaa oo lagu yiqiinay inuusan wax bixin haddana maalinta abuu xaniifa wuxuu siiyey alaaثuuna alfa dirham soddon kun oo markaa dirham faqaala lahu abuu xaniifa wuxuu ku yidhi mansuur yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow innii anigu hariibun hariib baan ku ahay fii baqdaad baqdaad nin hariib ah baan ka ahay nin hariib ahoo koytaan ahay walaysa lihaada almaal xoolahan dhanna uma haya mawdicun mawdic cindii agtayda meel aan dhiga ma intaan haddaan qaadon guriga dhigo caaw tuug baa ii dhacay waan baqaya buu yidhi wa inii anigu la akhshaa waanu cabsanayaa calayhi korkiisa marka intaa noomaal ah meel aan gurigayga ka dhiga ma haayo ee faxfidhu lii ii xafid oo iigu hay fii bayt lmaali baytulmaalka ii dhig buu yidhi xataa idaa in laa axtajatuhu aan u baahdo talabtuhu minka markaasaan kaasoo codsanayaaye markaay aan baahdo baahi ii qabato markaasaan ku leeyahay isiiye hadda ma qaadi karee ii hay buu yidhi xataa ida xtajtuhu ilaa aan u baahdo alabtuhu minka aan kaa dalbaday markaa faأjaaba wuu ka ogolaaday almansuuru ilىa ragbatihi raqbadiisii iyo wixii markaa uu jeclaa uu u sameeyey hayra laakiin ana alxayaata noloshii lam tudal maba aysan ku dheeraanin maba ku dheeraanin lam tadul ma dheeraanin bacda idin waktigaa kadib biabi xaniifa markii ii haay uu yidhi xoolihii wax badanbaba uusan sii noolaynba falamaa markii laakiin waafaahu ljalu ajashii ay u timid wujida waa la helay fii beytihi gurigiisa waa abuu xaniife wadaa'ica linnaasi ammaanooyin badan xoolo badan oo dadku ay leeyihiin tasiidu ka badan calaa adcaafi labalaab haada almablaqi mablaqan mablaqan soddonka kun ee uu yidhi ani qariib baanahay meelaan dhiga ma haayo wax ka laalaab fara badan baa gurigiisii laga helayba ilan asagu maahayn ahayn ujeeddadiisa meeluu dhiga mar mwa hayay xoolahan buu diiday inuu markaa qaato falamaa markii samica almansuur uu maqlay bidalika arrintaa qaala wuxuu yidhi yarxamu allaahu abaa xaniifa abaa xaniif ilaahi haw raxmado faqad khadacanaa waana dhagray buu yidhi wuuna qiyaanay waabaa wuxuu diiday aw diidanaa an ya'huda inuu qaado shay-an mina shay inuu xaggeenna ka qaatuu diidanaa wa talatafa wuu xiiladaystay marka fii raddinaa celitaankeena ma raba io ma qaadanayo mabana dhihinba baytulmaalkii dhig baa la yidhi meelaan dhiga mahaye marka waa noo xiiladaystayo ninkan haddiiba intaan adcaaf iyo laalaaba gurigiisii laga helay intaanna meeluu dhiga waa haayey laakiin anaguna qiyaanayo wuxuu diidaayey shay inuu naga qaato watalaafa waana xiiladaystayo fii raddinaa celintuu nagu celinayo noo xiiladaystay walaa harwa wax lala yaaba ma aha faqad kaana abuu xaniifa wuxuu ahaa yuuqinu mid yaqiinsan annahu maa akala annahu sha'niya maa akala inuusan cunin imra-un shaksa luqmatan luqmad askaa ka daahirsan walaa acaza kaga sharaf badan min luqmatin luqmad oo yanaaluha uu ka helay uu ka asiibay min kasbi yadihi gacantiisa shaqadeeda wixii gacantiisa uu ku shaqaysto waayo qofka waxa ugu zakisan ugu dahiran ugu nadiifsan markaa uu cuno shaqadu qiimaha iyo wanaagga ay leedahay bay garanayeen ayagoo haddana aad diinka ugu socdaa haddana waxay ahaayeen dad kasabka ku dadaala min luqmatin qaadasho iyo luqmad iyo raashin yanaaluhaa axadka uu gaaro ee uu ka qaata min kasbi biyadihi min kasbin kasab oo yadihi gacantiisa uu ku kasbado lidaalika sidaa darteed baa najiduhu waxaanu helaynaa yukhasisu inuu ku khaas yeelay shadran qayb oo min waqtii waqtigiisa ka mida litijaarati ganacsi abuu xaniifa qayb waqtigiisii ka mid ah ganacsi uu markaa geliyey faqad jacala wuxuu yeelay ama wuxuu ahaa faqad jacala wuxuu ahaa ama uu e, yeelay yatajiru inuu ka tijaaraysanayo bilkhazi dharka xariirta ah iyo wa ahwaabihi dhararkiisa bilkhazi xariirtii wa ahwaabihi khaziga waxaa loola jeedaa waxa laga sameeya suufka iyo xariirta isku jirkooda iyo dharka laga sameeyo kaasuu ka ganacsan jiray wa kaanad waxay ahayd tijaaratuhu tijaaradiisu daahibatan mid socota aayibatan soo laabata marna waxbaa baxaya oo bannaanka loo qaadaa marna waxbaa loo soo geliyaa oo imaanaya bayna mudni alciraaqi ciraaq magaalooyinkeeday daahib iyo aayib ku ahaayeen wa kaana lahu wuxuu lahaa abuu xaniifa matajarun dukaan matajar waa meel ganacsi goob ganacsi buu lahaa dukaan deh macaruufun macruuf ahoo aad loo yaqaano yaqsiduhu annaasu dadkuna ay soo aadaan aad bay dadku ugu soo qasdi jireen fayajiduuna waxay ka helayeen fiihi dukaanka asidqa run oo filmucaamalati xagga mucaamalada ah nin kasta ninka ganacsiga ah intuu ka run badan yahay dadku waa u yimaadaan midda labaadna walamaanata waa amaano oo filakdi waalcataa qaadashada iyo bixinta ah wixii maanta laguu dhiiba beri ma arkin haddaad dhacdo ama beri isaa dambe iisoo noqo waa lagu nacayaa laakiin laba marka lagaa helo sidqi oo mucaamalo ah iyo ammaano oo fi lakhdi waalcataa siismo iyo qaadasho ah xaaladda noocaasa darteed baa dadka loogu imaan jiray asaga walaa rayba shaki kuma jirin fii annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen dadka yajiduuna kuwa hela fiihi dukaankiisa addawqa dhadhan bay ka heli jireen dawq alrafiica oo sarrayso aydan sidoo kale dhadhanka wax kale loolama jeedee waa mucaamalada wanaagsan iyo dhaqanka fiican iyo runta ganacsiga meesha ka socda walaqad kaanat waxay ahayd tijaaratuhu tijaaradiisa tudiru mid ku soo shubta calayhi korkiisa khayran wafiiran khayr fara badan macnaa hanti fara badan wa taxbuuhu mid ay siisa buu ahaa min fadli illaahi ilaahay fadligiisa maalan maal bay ku siin jirtay kabiiran oo fara badan fadli ilaahayna wuxuu ku heli jiray hanti fara badan fa kaana wuxuu ahaa ya'khudu lmaala maalka mid ka soo qaada min xillihi meesha xalaashee loogu talagalay wayadacu wuxuu dhigi jiray fii maxallihi goobtii loogu talagalay wa in meel xalaala ka keentaa meel xalaalna aad ku bixisaa falaqad curifa waxaa lagu aqoonsaday canhu xaggiisa annahu asagu kullamaa mar kasta oo xaala ay soo wareegto calayhi korkiisa alxawlu sanad axsaa wuxuu aruurin jiray uu koobi jiray arbaaxahu ribixyaalkiisa wixii uu faa'iday oo dhan buu isu keeni jiray oo min tijaaratii tijaaradiisa ah wastabqaa minha wuxuu ka reeban jiray maa yakfiihi waxa ku filan linafaqatihi nafaqadiisa asiiciyaalkiisa wixii ku filnaa ayuu ka reeban jiray uma kabacdi yashtari wuxuu ku soo iibin jiray bilbaaqi wixii soo haray xawaa'ija alfuqaraa'i dadka fuqaradee dan yartaa baahidooda iyo dadka muxadisiintaee xadiid ka akriya waalfuqahaa'i dadka fuqahada ah ee cilmiga badan wa طulaabi alcilmi ardayda cilmidoonka ah ayuu wax xaajadoodii baahidooda kii macawis u baahan iyo kii qamiis u baahan iyo wixuu markaa ugu soo iibin jiray wa aqwaatahum iyo quudadkooda ay cuni lahaayeen iyo wa kiswatahum dharkooda wixii noocaasoo dhan buu usoo ururinayey wayuqasisu wuxuu ku qaas yeelahay likullin mid kasta oo minhum ayaga kamidu siqaasa u siin jiray mablaqan oo min anaqdi alcayni mablaq iyo qadar oo lacag caddaan ah macnaha min anaqdi alcayni waa lacag cadaan ah taana markaa wuu siin jiray wayadfacu wuxuu ku bixinaya daalika arrintaa kullahu dhammaan ilayhim xaggooda wayaquul asagoo dhahaya haadihi midani arbaaxu badaaicatikum badaa'icukum waaye haadihi midani arbaaxu waa ribixye iyo faa'iidooyinkii badaa'icukum badaacidiina badeecadiina ribixii ka soo baxay waaye ajaraaha allaahu allah idin soo marsiiyey lakum adinka calaa yadaya gacantayda ana ilaahay sabab buu iga dhigay maahane waa ribixii wixii alla idinkugu talagalay subxaana wa tacaala waayo waxa alla ku siinaayo waa suuragal inta badan inuu ilaahay qof kuu soo marsiiyo subxaana wa tacaala ayadoon sabab lahaynna wuu ku siin karaa ilaahay ayadoo xaaladdu saa ay tahay buu dhihi jiray waa badaacidiinii ribixii ka soo baxay oo ilaahay socodsiiyey idinka idin soo mariyey gacantayda wallaahi allan ku dhaartee laa acdaytukum idinkama siinin min maali animaalkayga shay-an waxba waa wax alla aan idin marsiiyey wa wainamaa huwa fadl اllah waa fadli ilaahay oo calaya korkayga ahaadayo fiikum idinka aad leedihiin famaa fii risqi illaahi risqiga ilaahayna xawlun kuma yimaado caqli liaxadin qof oo hayr illaahi ilaahay hayrkii ah qof ilaahay hayrkiia ah, xawlkiisa iyo caqligiisa kuma yimaada risqiga ilaahay subxaana wa tacaala baa ugu talagalay qofka walaqad sharaqat bari bay ku faaftay way bariyaysatay akhbaaru juudi abi xaniifata abi xaniifa saqinimadiisa iyo gacan furnaantiisa akhbaarteeda sharqi oo dhan bay gaartay iyo wa samaaxatihi wanaaggiisii samaaxadiisa waqarabat way galbeedaysatayoo galbeed oo dhan bay gaartay wa khaasatan qaas ahaan maca julasaa'ihi dadka asaga la fadhiya dadka julasadiisa iyo asxaabii asxaabtiisa aad bay ugu faaftay min daalika waxaa ka mid ah anna axada julasaa'ihi dadka julasadiisa mid ka mid ah ayaa jaa'a yimid maalin ilaa matajarihi dukaankiisii buu yooman maalin yimid wa qaala wuxuu yidhi innii anigu bixaajatin waxaan u baahanahay ilaa hawbin khanzin mara xariir ah yaa abaa xaniifata abaa xaniifow dukaanka intuu in buu yidhi maro xariira ma haysaaysi fa qaal low abuu xaniifa wuxuu yidhi maa lownuhu midabkeedu maxay tahay marada aad u baahan tahay kalarkeeda ii sheeg fa qaala kada wa kada waa saa iyo saa faqaala isbir sug buu yidhi xataa yaqaca lii ilaa ay soo gasho dukaanka way ka maqan tahaye ilaa ay iisoo dhacdo oo fa akhudahu laka aan kuu qabto markaaye famaa indaarad maba ay ka soo wareeginba aljumcatu usbuuc hal jumca kama soo wareegan xataa waqaca lahu ilaa ay u soo dhacdoo loo keenay ahabu maradii almatluuba ninkuu fa famara bihi waxaa soo maray maalintii dambe saaxiibu saaxiibkii marada rabay fa qaala lahu abuu xaniifa wuxuu yidhi laqad waqacad way dhacday lii anigoo waan helay oo way soo gashay dukaankii xaajataka dantaadii wixii aad u baahnayd iyo maradii khasdigeeda midabkii aad sheegatay waan hayaa وakraجa ilayh wuxuu u soo bixiyey athawba maro faacjabahu wuu la dhacay ninkiina alla maradaan rabe waatanaa buu yidhi wa qaala wuxuu yidhi kam adfacu meeqan kugu soo dhiibaa ligulaamika addoonkaaga ama shaqaalahaaga amanahu marada amantiisa waayey hadda jidkaad igu qabatay lacagtii gurigay jirtaaye wiilkaaga igu dar kuu shaqeey aan usoo dhiibe meeqaansaa usoo dhiibaa faqaala dirhaman hal dirham usoo dhiib buu yidhi oo hal shilin dirham u soo dhiib faqaala rajul ninkii wuxuu dhahay fii istiqraab si yaab leh dirhaman waaxida maal dirham keliya maal shilin baa wuu la yaabay faqaala abuu xaniifa nacam haa faqaala lahu rajul ninkii wuxuu yidhi maa kuntu ma aanan u malay maa kuntu ma aanan ahayn adunnuka mid kuu malaya tahza'u bii inaad igu jeesjeesaysid yaa abaa xaniifa niyow nin shiiqoo caalima kuu malaynaye inaad igu cayaaraysid ma moodaynin buu yidhi faqaala abuu xaniifa wuxuu dhahay maa hazi'tu bika ma kugu jeesjeesaaye maa hazi'tu bika waxaan kugu jeesjeesayo ma aha ee hal shilin soo dhiib wainama shtaraytu waxaan ku soo gaday bi haada ahawbi maradan iyo wa aakhara mid kaleoo macahu ayada la jirtay bicishriina diinaaran dahaban labaatan diinaaroo dahab ah wa dirhamin min fida iyo hal dirhamoo fida ah laba dirham oo laba diinaaroo dahab ah iyo hal dirhamoo fida ayada iyo mid kalaba intaasaan ka soo bixiyey waqad bictu waxaan iibiyey axada ahoobayni labadii mara mid kamida bicishriina diinaaran dahaban baan ku iibiye buu yidhi wa baqiya calaya haada midaan baa baaqi dushayda ku noqotay bidirhamin waaxidin hal dirham ah macnaa wixii aan ka soo bixiyey lafaha ahaa hal dirham uunbaa ka dhiman ee halkii dirham keen wamaa kuntu mihi aniga liarbaxa mid ka ribxayoo ka faa'iidaya calaa jaliisii jaliiskaygii saaxiibkay habeen iyo maalin ila fadhiya waxba ka faa'idi maaye lafaa un ii soo celi hal dirhan baa dhimane wa jaa'at waxaa u timid imra'atu naag cajuusatun duqa tadlubu dalbaysoo raadinayso thawba khazin mara xariira ayadana fa akhraja lahaa wuxuu u soo bixiyey athawba maradii almatluuba ay dalbatay faqaalat lahu waxay ku tidhi innii imra'atun cajuuzun islaan waa yeelaanahay ogow walaa cilmi cilmina uma lihi lii aniga bilasmaani asmaanta wax iibinta iyo lacagta sida loo bixiyo iyo wax cilmi uma ogow ay khiyaarin macnaha wa inaha alamaanatu tanna waa amaano waan ku aaminaye si fiican wax iiga gad fabicnii iga iibi bay tihi ahawba marada bimaa qaama calayka wixii dushaada uu ka joogo marada intii aad ku soo iibisay macnaha bimaa qaama calayka waa bihaman waa lacagtii aad ku soo gaday iiga iibi wa adif saaro ilayhi xaggiisa qaliilan wax yar oo mina ribxina saaro hay kayaanin bay tidhi waxaan inta laba boqol laga soo bixiyo kunka la gadaayo iga dhaaf bay tidhiye wixii aad iiga soo gaday iiga gad wax yarna saaro wa adif biirso oo ku darso ilayhi wixii aad ku soo gaday qaliilan in yar oo min aribix ah fa innii daciifatun islaan iska tabar daranaan ahaye gestaan lacagaan wataaye fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi in ishtaraytu waad iibiyey aniga hawbayn laba maro inayn ee laba ah baa waxaan ku soo gatay fi safqa waaxidatin hal gorogoro gorgortan hal gorgortan baan ku soo gatay labadii intaan isla qabsaday yaan hal gorgortan ku soo bixiyey matalan markaad hal neef gadato oo haddana neef kale aad mar labaad gadato lacagtu inay badataa suuragal ah laakiin laba markee dhegta hal mar kooda qabato labada waa imisaad dhahdo in wax yar lagaaga dhigaa suuragal ah marka laba maro ayaan hal gorgortan ku soo gatay buu yidhi abu xaniifa uma intaa ka bacdi inii anigu bictu waan iibiyey axaduhumaa labada mid ka mid ah bira'silmaal baan ka iibiyey ra'sumaalkaygii ilaa arbacata daraahima afar dirham maahane intii labadii mar aan qofka ka soo gatay aan siiye lacagta afar dirham baa ka dhiman waa rasmaalkaygii fakhudiihi bihaa afarta dirham ku qaada adigana walaa uriidu minki maba kaa doonaya ribxan wax faa'iide ahe un baa laysoo celiyo afartii dirham ee aan iiga dhinnayd maradan ku qaado waqad ra'aa wuu arkay daata yawmin maalin waa abu xaniife iyaaban iyaaban dhar rafatin go'go'an dhar rafi ah waa dhar duug ah calaa axadi julasaa'ihi dadka julasadiisa mid ka mid ah oo dhar ogo-an wata macnaha rafiga waa dhar aan hanaan fiican lahayn falama insarafa annaasu markii dadku ay ka gadoomeen walam yabqa uusanna ku soo harin fi lmajlisi golihii la fadhiyey ilaa huwa asaga iyo warajulu ninkii dharka xunxunkaa watay maahane qof kale aysan ku soo harin qaala lahu wuxuu ku yidhi irfac kor u qaad nin yahow haada almusallaa musallahaas salligaas kor u qaad buu yidhi waqud qaada maa taxta waxa hostiisa ku jirana farafaca arajulu lmusallaa ninkii musallihii iyo salligiibuu kor u qaaday faidaa taxtahu alfu dirhamin kun dirham baa ku jira wuxuu is ninkan wuxuu dharka go'go'a u wataa wuxuu wax ku gata ma haysto dad waxaa jira buuxa haddanaadan ka garanaynin markaas waxaad isleedahay maskiinkaa wax sii saa darteed ayaa ninkan markuu la yaabay abu xaniifa wuxuu yidhi war salligaa kor u qaad musallaha wakhud maa taxta waxa hoostiisa ku jirana qaado farafaca kor buu u qaaday arajulu ninkii almusalla makaanu tukadkii ama meeshii lagu tukanaayey faidaa taxtahu hoostiisa alfu dirham baa ku jira faqaala lahu abuu xaniifa wuxuu ku yidhi khudhaa qaadee la bax wa aslix ku hagaaji bihaa ayada min sha'nika xaaladaada macwis fiican iyo shaati qurux badan iyo dacas fiican iyo wax un gadaal yidhi orod saan ha ahaanine rafkaan iyo waxaan ka bax faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi inii muusir war ani nin maalqabeynaan ahay buu yidhi muusir baan ahay nin loo fududeeyey waqad ancama allaahu ilaahay baa nimceeyey calaya korkayga walaa xaajata lii bihaa waxaagaa i dirhamaankan iyo kunkaagii ka badanba dan iyo xaajaan ka leeyaha malaha la yidhi abu xaniifa abu xaniifa waxaa loogu jawaabo ninkii uu yidhi muusir baan ahay muusir waa in hani baan ahay nin hanti badan baan ahay waqad ancama allaahu calaya alla korkayga nimceeyey walaa xaajata lii bihaa wax xaaje ah ii dan ah oo ii sugnaadayna ma jiro faqaala lahu abuu xaniifa wuxuu ku yidhi idaa kaana allaahu hadduu ilaahay ahaaday qad ancama calayka mid kuu nimceeyey dushaada faayna aahaaru nicmatihi away nimcadiisa raadkeeda waayahe wa amaa binicmati rabbika faxadid nimcada ilaahay ha kaa muuqato haddaad hantiilo tahay oo haddana dhar go-go aad ku socoto rooti qaliila aad cunayso dhibaato waaye waa in ay kaa muuqato ood ku shukriso nimcada ilaahay ha kaa muuqato taajirkabalaabaa dhihi jirnay waa nin hanti leh haddanaan dacas wadanin marka mashaakilkeedii markaa leedahaye haddii ilaahay nimco ku siiyo waa inay kaa muuqataa waa inay kaa muuqataa idaa kaana allahu qad ancama calayka faayna aahaaru nicmatihi nimcadiisi raadkeedii aaway maxay kaaga muuqan weysay waana adigaa rafka iyo dalafka ahe amaa balaqaka miyuusan ku soo gaarin ana rasuula allahi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh yaquul inuu yidhi ina allaha ilaahay yuxibu waa jecel yahay an yaraa inuu arko ahara nicmatihi nimcadiisa raadkeeda calaa cabdii addoonkiisa inuu ka arko markuu ilaahay muyassarku siiyo oo hanti lagu siiyo oo xoolo aad leedahay ood ciyaalkaagii cadaadisid ood xaaskaagii cadaadisid oo meel uun aad ku shubto aad ka kabo la'dahay aad ka wax cunid la'dahay aad ka labisanaynin dhibaatadeeday leedahay idan wax allaala wixii xalaal ah oo nadiif ah isticmaala carruurtiina siiya waxaa dembi ma aha waayo markuu rasuulku yidhi xadiis qofka qalbigiisa uu ku jiro midqaala dar oo kibir ah jannada ilaahay ma galo nin baa dhaa yaa rasuulallah xadkeen wuxuu jecel yahay shaati cusub iyo macawis cusub iyo dacas cusub inuu gato waayo kibirkuu saa u malaynayay markaasuu rasuulku dhahay kibir ma aha kaa ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa jamiil jamaalkana waa jecel yahay haddii aad heshaan inaad dharka iska beddeshaan in dacaskaad iska beddesho in raashinka laftigiisa la iska beddelo qanixii la cuni jiray waxoogaa wax suuga leh la cuno waa shay muhiim ahoo wanaagsan markaasuu rasuulku dhahay taasi ma aha kibirkee kibirka waa dadka oo la xaqiro iyo xaqoo laga santaaga buu dhahay sal alla alayh wasalam markaasaa darteed buu yidhi ina allaha yuxibu an yara inuu arka aara nicmatihi calaa cabdihi fayanbagii waxaa habboon calayka korkaaga an tuslixa inaad hagaajiso min sha'nika xaaladaada xataa laa taqumma ilaadan murjinin sadiiqaka saaxiibkaa waayo haddaad raf iska dhigto adoo hanti leh saaxiibkaa waa murgayaa afar waata saacule maskiinkan maxaa ku dhacay waxaan wax ma haysto asagiina wax ma kuu qaban karo marka ha murjinin buu yidhi saaxiibka iyo sidiiqaaga walaqad balaqa waxa uu ka gaaray min juudi min juudi abi xaniifa abi xaniifa saqinimada iyo wa binnaasi biriga iyo wanaagfalka dadku u wanaagfalayo annahu kaana wuxuu ahaa idaa anfaqa hadduu nafaqeeyo calaa ciyaalihi ciyaalkiisa nafaqatan nafaqo nafaqatan tasadaqa bimilihaa intii oo kaleu sadaqayn jiray calaa kayrihim kayrkooda maanta hadduu guriga aartan afar kun oo biila dhigo intii oo kaleo sadaqo u bixinayaa min almuxtaajiin buu siinayaa dadka baahan waida ktasaa markuu soo gato hooban maro jadiidan cusub kasaa wuu usoo iibin jiray maro amankasaa almasaakiina eh, masaakiintan wuxuu u iibin jiray ama uu siin jiray biqadari amanihi marada intuu ka soo gaday qadar la eg amanteeda yuu masaakiinta ku marashayn jiray wa kaana wuxuu ahaa idaa wadica marka loo soo dhigo aطacaamu cuntada bayna yaday hortiisa arafa minhu arafa wuu dari jiray oo wuxuu ka dari jiray minhu raashinkii xaggiisa dicfa maa ya'kuluhu caadatan caada ahaan intuu cuni karay ilan wuu siyaasi karaa dicfigeedii labalaabkeeduu ka gurayaa wa dafaca bihi wuxuu u diri jiray ila alfuqaraa'i raashinka marka loo soo dhigo intee camalaa cuni kartaa buu leeyahay intii in la eg ama labalaabkeeda intuu meel ku guro yuu masaakiinta u dirayaa wa mimaa yurwaa canhu waxa xaggiisa laga wariyey waxaa ka mid ahaa annahu qadaca waxaa go'ay cahdan calaa nafsihi annahu qadaca wuxuu goostay dheh cahdan ballan wuxuu uga gooyey uga qaaday calaa nafsihi nafsadiisa allaa yaxlifa inuusan ku dhaaranin bilaahi ilaahi fii athnaa'i kalaamihi hadalkiis intuu ku guda jiro ilaa hadduu dhaartana tasaddaqa inuu bixiyo bidirhamin fida hal dirham oo fida ah dirham qalin ah inuu sadaqeeyo dadka hadlaya dad cad arkaysaa hadlaya laba hadal kadib wallaahi laba hadal kadib wallaahi laba hadal kadib wallaahi ma wanaagsane wuxuu ballan ku qaadou naftiisa ku gooyey hadduu asoo hadlaya dhaarto inuu hal dirhamoo fidaa bixiyo uma kabacdi tatadaraja tadaraja fi lmri amarkii waa ka kor kacay waa ka ziyaadiyey fajacala calaa nafsihi nafsadiisa wuxuu yeelay uu ku soo rogay cahdan ballan kale in xalafa billaahi hadduuba ilaahay ku dhaarto layatasadaqanna inuu sadaqaynayo bidiinaarin oo min dahabin diinaar oo dahab ah waa ka ziyaadiyey fakaana wuxuu ah idaa xalafa haddii uu dhaarto saadiqan xataa asoo run sheegaya tasadaqa bidiinaarin diinaar buu sadaqayn jiray walaqad kaana wuxuu ahaa xafs bni cabdiraxmaan ninka lagu magacaabo xafs bni cabdiraxmaan ina cabdiraxmaan shariikan buu la ahaa shariik liabi xaniifa asagii abi xaniifa waxay shirko ku ahaayeen fii bacdi tijaaratihi tijaaradiisii ganacsigiisa qayb ka mid ah fa kaana abu xaniifa wuxuu ahaa yujahizu mid u diyaariya lahu asaga waa xabse amticata alkhazi alaabta xariirta ah ayuu usii diyaarin jiray wayabcau biha wuu la diri jiray macahu micigiisa oo xabsi bni cabdiraxmaan baa qaadi jiray ilaa bacdi muduni alciraaq magaalooyinka ciraaq iyo meelaha baabuurtii iyo aan gaari karnay dukaamadu ay ku yar yihiin ayuu geyn jiray fajahaza wuu u diyaariyey lahu asaga daata maratin mar mataacan alaab kaiiran fara badan alaab badan iyo dhar xariir ah iyo waxyaabo kaluu u diyaariyey kaiir ahoo fara badan wa aclama wuxuu ogaaday abuu xaniifa anna fii hawbin kada wa kada marada hebel iyo heblaaye ah cuyuuban caybe inay leedahay dharkii uu diyaariye mid kamidaa ah ceeb lahayd dadku waa u qarinaa hadda hoos dhexdaa la geliya soo maaha wa qaala wuxuu yidhi idaa hamamta haddaad damacdo xabsow bibaycihaa inaad iibiso fatabayan u cadday lilmushtari ninka iibsanaya maa fiihaa waxa ku sugan oo min caybin ceeb ah hal maraa ku jira darsigaanoo ceeb leh ama nus darsigaan hal maro oo noocaas oo duntii ka furfurantay amase meel yar ka duleeshaa ku jirta u cadday ceebtay leedahay fa baaca wuu iibiyey xabsun almataaca kullah alaabtii oo dhan wanasya wuu iloobay an yuclima inuu ogeysiiyo almushtariin kuwii iibsanaya bima fii ahwaabi bimaa fi lahwaabi wixii marada ku sugnaa almaniicati ee mancinaysay oo min cuyuubin ceeba ah wixii ahwaabtii maniicada ahayd ee ku sugnayd oo ceeb ah inuu sheegana waa iloobay waa laga gadgatay walaqad ajhada wuu ku dadaalay marka nafsahu nafsadiisa fii tadakuri rijaali raggi bal inuu soo xasuusto aladiina baacahum hiyaaba dharka uu ka iibiyey almaniicati ee maniicada ahayd dharkii la rabay ceebta lahaa inuu sheego dadkii bal maanta gatay allayaa ku yimid maanta dukaanka hebel hebel baa gatay kadib naag baa timid waxbay gadatay waa ku talagalay naftiisa waa ku dadaalay waa ku soo celceliyey falam yuflix ma ku guulaysanin waa ogaan waayey falamaa markii calima uu ogaaday abuu xaniifa biاlamr oo walam yatamakan ay u suurogeli weysay min macrifati aladiina kuwii aqoonsashadooda waqaca calayhim uu ku dhacay dushooda alhabnu habniga uu ku dhacay habniga uu ku dhacay waa khadeecada beeca iyo sharaha iyo sida wax loo kala gato qodni ilan waxay la mid tahay haddii wixii adiga aad bixisay ceebteedana aadan sheegin qof qofkii khadaaca ku sameeyey beec baad ku qayaantoo beec beeca qiyaanii beeca qadni ah ama qarar buu noqonayaa lam yastaqira waa sugnaan waayey qaraaruhu sugnaashadiisa waa xasili waayey macnaha abu xaniifa walam tatib waxaa wanaagsanaan weysay nafsuhu nafsadiisa way diib noqon weysay xataa tasadaqa ilaa uu wada sadaqeeyey biatmaani lmataaci kulliha lacagtii alaabtaa ka soo gashay oo dhan waa bixiyey masaakiin buu siiyey waqad kaana abuu xaniifa wuxuu ahaa fawqa dalika intaa korkeeda kullihii dhammaan ayiba almucaasharati nin dhaqan fiican buu ahaa mucaasharadiisu ay aad u fiican tahay xulwa almu'aanasati wehelkiisa la heshanayana ay macaan badan tahay yascadu waxaa ku liibaani jiray bihi asaga jaliisu qofka la fadhiya qofka jaliiskiisaa kama dhargaayo inuu ka tagaba maba rababa walaa yashqaa hoogi maayo bihi asaga man qaaba canhu qofka ka maqan qofka la joogana waa weheshtaayo waa liibaanaa qofka maqanna hoogi maayo walow kaana haba ahaadaa caduwan lahu cadowgiise cadow iyo saaxiib iyo sadiiqba hoogi maayo cayn maayo xaman maayo qofka markaa ka maqanna xadaa axadu asxaabihi asxaabtiisa mid kamidaa ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay cabdullaahi bnu mubaarakin oo yaquulu dhahaya lisufyaana athawri ku odhanaya yaa abaa cabdillaah maa abcada maxaa ka fogaasho badan abaa xaniifata can alkiibati xanta weligii asagoo xamanaya maba la arkaayaba ninkaan waa nin yaab maxaa ka fogaasho badan ninkaanu aad uga dheeraadaa xanta fa innii anigu ma samictu maba maqlinba yadkuru asagoo sheegahaya caduwan cadow lahu asaga uu leeyahay iska dhaafdin saaxiib ahee cadowgiisa bisuu'in xumaan qadun weli asagoo xumaanka sheegaya ma arkin faqaal lahu sufyaan baa wuxuu yidhi inna abaa xaniifata acqalu min an yusallita calaa xasanaatii ma yadhabu biha waa nin caqli badan buu yidhi abaa xaniifa acqalu wuxuu aad u garanayaa uu kaga caqli badan yahay min an yusallita in uu ku sallido ee uu siiyo calىa xasanaatihi xasanaadkiisa maa yadhabu biha wax la tegaayo qofkaad xamato xasanaadkaagaa la siiyaa marka waa nin caqli badanoo xasanaadkiisii buu ilaalsanayaa aakhira marka la tago waxaa la yidhi dad baa waxaa la siinayaa xasanaad badan markay firyaan bay leeyihin ilaahu ana warqadayna tan ma ahan waayo xasanaadkan maba shaqaysanba meesha noogu qoran markaasaa leeya hebel iyo hebel iyo hebel baa idin xantayo markaasaa xasanaadkoodii lasoo qaadaa laydinkugu daray qofna inta la siiyo warqad oo wuxuu arkayaa sayi-aad badan oo uga buuxa markaasuu le ilah ani xumaanta maba gelinba inti xaggey iiga timid hebel iyo hebel iyo hebel baad xamatay baa leeyahay xumaantoodii inta lasoo qaadaa lagugu soo daray marka qof gurigiisa iska fadhiya xasanaadkaa kaa qaadanin waa lagama maarmaan in qofka uu markaa is-ilaaliyo marka acqal waaye abu xaniifa wuxuu ka caqli badan yahay oo diidayaa inuu xasanaadkiisa dad la tegaaya uu markaa siiyo waa dhibaato nin taabiciyiinta ama saxaabada ka midaa la yidhi waad ixamatay maxaanka dheefayaa buu dhahay xantaada haddaan wax xamanayo hooyaday aabbahaan xamanaa buu yidhi si xasanaadkaygay u qaataan haddaan ku xanto xasanaadkaygu baad qaadanaysaa haddiiba aan dad xamanaayo xasanaadkayna dad aan rabo inaan siiyo hooyi aabba iga xaqnimo badan buu yidhi inaan xagga fadhiisto maantoon aan xanto xasanaadkayga ayagaa loo guro alla siiya jannaha ku galaane caqli malid buu yidhi meesha iga leexo sababtu waxay tahay haddaan xamanaayo qof xasanaadkayga qaadanaya qof islaameed maba noqonaayaba wa kaana abuu xaniif wuxuu ahaa wuxuu ahaa kalifan biikhtinaasin wuddi nnaasi kelifan buu ahaa wa kaana abuu xaniifa abuu xaniifa wuxuu ahaa kelifan ay muulican mid aad ugu xeel dheeraada biiqtinaasi wuddi nnaasi kasbasho iqtinaaska waa isdihaad waa inuu qofku helo ama kasbada wuddi naas xariisan buu ahaa mid aad ugu dadaala calaa istidaamati inuu aad u daa'imo sadaaqatihim saaxiibtinimadooda saaxiibtinimada dadkana inaysan kala go-in buu ku dadaali jiray faqad curifa canhu waxaa xaggiisa looga aqoonsan jiray annahu asaga rubbamaa mara waxaa badnayd inuu soo maro arrajulu nin oo min annaasi dadka ka mid ah faqacada fii majlisihi majliskiisana uu fadhiistay min hayri qasadin walaa mujaalasatin asagoo qasadna ula jeedin mujaalasana aan ula jeedin macnaha ragba uu u qabo inuu la fadhiistana uusan markaa rabin uu iska soo fadhiisanayaa fa idaa qaama markuu istaago sa'ala canhu abuu xaniifa ninkii waa weydiinayaa ninka waa iska yimid kadibna wuu baxay abuu xaniifa waa weydiinayaa oo wuxuu leeya faidaa qaama hadduu ninku kaco sa'ala canhu waa su'aalaya xaggiisa fain kaanat bihi faaqatun macnaa wuxuu leeya ninkaan ka warrama ninkaan ma taqaaniin ma baahi baa haysa see xaalkiisu yahay waa weydiinayaa fain kaanat bihi hadday ku sugan tahay faaqatun faqrina wasalahu waa xidhiirinayaa faaqa iyo dhib hadday ku sugan tahay waa xidhiirinayaa wain kaana bihi maradun hadduu xanuun ku sugan yahay caadahu wuu booqanayaa wain kaan lahu xaajatun dan hadday u sugan tahay qadaaha waa gudayaa xataa yajura ilaa mawaasilatihi jara xataa intii yajurahu uu soo jiido ilaa muwaasalatihi xiriirkiisa jaran soo jiidid waayo qofkaad booqato xanuun qofkii dhibaataad wax kala qabato dhammaa isku soo dhawaanaysaan waxay la mid tahay adoo soo jiitay walaqad kaana abuu xaniifa wuxuu ahaa qabla daalika kullah arrintaa dhammaan ka hor iyo fawqa daalika kullahu sawaama nahaarin maalintii oo dhan nin soom badan qawaama laylin habeenkii taagnaansho badan khadiinan lilqur'aani khadiinan buu ahaa nin khadiin ah khadiinka waa saaxiibka waa qofkaadan faaruqinoo mar kastaad gacanta ishaysataan yuu saaxiib la ahaa lilqur'aani qur'aanka mustakfiran dembi dhaaf weydiisigiisaa badnaa filasxaari xilliga suxuurta waktiga dambe ee salaada subax ay soo dhowdahay wlmustakfiriina bilasxaar meesha alle yidhi mustakfiran buu ahaa mid dembi dhaaf weydiista alle fi lasxaari wa kaana wuxuu ahaa min asbaabi tawanqulihi sababta keliftay inuu tawanquleeyo tawanqulihi inuu gudaha u galo fi lcibaadati cibaadadu ku xeel dheeraado waaye iyo waindifaacihi fiiha waxa ku riixaya cibaadada waxay ahayd annahu asagu aqbala waxaa soo qaabilay daata yawmin maalin calaa jamaacati min annaas jamaaca dadka ka miduu soo qaabilay fasamicahum wuxuu ka maqlay yaquuluuna ayagoo odhanaya inna haada arajulu ninkaani alladii ninkaasoo tarawnahu aada arkaysaan waa abuu xaniife laa yanaamu leyla habeenkii ma seexdo habeenkii kamaba jiiftaba salaad unbuu tugtaa fama in laamasad maysan taaban kelimatahum kelimadooda haadihi taas ah masmacahu dhegihiisa xataa qaala ilaa uu yidhi inii anigu cinda allaahi alla agtiisa waaa innii anigu cinda annaasi dheh dadka agtooda waxaan ka ahay calaa khilaafi maa ana calayhi cinda allah wax khilaafsan waxaan aniga alla agtiisa ka ahay alla habeenkii o ma anaaba soo jeeda buu yidhi habeenkii waaba seexdaa dadkun waxay leeyihiin laa yanaamu leyl inii anigu cinda annaasi dadka agtooda calaa khilaafin baan ka ahay wax khilaafsan maa ana calayhi cinda allah waxaan aniga alla dushiisa ka ahay wallaahi allan ku dhaartee laa yataxaddau ku sheekaysan maayaan annaasu dadka canii xaggayga mundu saacati saacaddan laga bilaabo bimaa laa afcalu waxaanan samayneyn caaba laga bilaa istaag baan bilaabaya buu yidhi dadku soo kuma sheekaystaan inaan istaagaaya annaan istaagaynin wallaahi saacaddan laga bilaabo ku sheekaysan maayaan dadka bimaa laa afcalu waxaanan samaynaynin walan atawasadu mana dhiganayo barkin walan atasawadu ma seexanayo oo ma saarayo firaashan firaash bacda alyawm maanta wixii ka dambeeya fii leylin habeen xataa alqa allaaha ilaa ilaahay aan la kulmo subxaana wa tacaala walan atasawadu ma barkanaayo iraashan iraash bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya fii laylin xataa alqa allaha ilaa aan alla kala kulmo uma kabacdi da'aba wuxuu caado ka dhigtay mundu dalika alyowm maalintaa laga bilaabo calaa qiyaami اleyl kullah habeenkii oo dhan inuu istaago fa kaana wuxuu ahaa abu xaniifa idaa arkhaa hadduu soo raariciyo alظalaamu mugdiga waa habeenkii suduulahu farakhyaiisa iyo daahiisa cala alkawni koonka markuu kusoo raariciyo macnaha meel kasta markay mugdi noqoto oo wauslimad la sallimo oo loo dhiibo wauslimat iljunuub dhinacyadana loo dhiibo ila almadaajici makaanu jiifka oo ay dadku wada seexdaan qaama waa istaagahay falabisa wuxuu xidhanayay axsana iyaabihi dharkiisa kan u fiicane u qurux badan wasaraxa wuxuu shanlaynahayay lixyatahu garkiisa watayaba wuxuu marsanahayay iibka kan ugu udgoon badan watasayana waa isziinaynayey u isqurxinahayey waa habeen saq dhexe uma ka bacda yasif wuxuu istaagahayay fii mixraabihi mixraabkiisa meesha uu ku tukanayay qiyaamuleylka wayaqطacu laylahu habeenkiisa wuxuu ku goynahayey qaanitan asagoo taagan qaanitan asagoo qaanid ah qaanitan qaa'iman biطaacati illaahi asoo daaco ilaahay u taagan ow amase munxaniyan eh, munxani ah bisulbihi dhabarkiisa munxaniyan taagan bisulbihi dhabarkiisa ku taagay calaa ajzaa'i اlqur'aani qur'aanka jusaskiisa aw raafican ama kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood bidaraacati duco ama kor intuu gacmaha u taago yow rabbi yow rabbi yow leeyahay ama se qur'aan buu akrinayaa amase wuu taagan yahay intaa mid unbuu markaa ahaa bidaraacati falarubbamaa waxaa badnayd qara'a inuu akhriyo alqur'aana kullahu qur'aanka dhammaantii fii rakcatin waaxidatin hal rakaca keliya abuu xaniifa dadka la soo wariyuu ka mid yahay hal rakac inay qur-aanka ku dhammaynayaan baqare intuu ka soo bilobo berbinaas geynayaan alxamd intuu ka soo bilaabo baqaro ku xijuu balbanaas geynaya waa hal rakacad keliya tii labaad uma istaagin walarubamaa waxaa dhici jirtay qaama allayla kullahu habeenkii oo dhan inuu u istaago biaayatin waaxid hal aayad marna qur'aankao dhanuu saa u dhammaynaya marna hal aayad buu taradudinayaa wuu ku celcelinayaa habeenkii falaqad ru'ya waxaa la soo wariyey annahu qaama alleyl habeen kullow dhammaan inuu istaagay wahwa asagoo yuraddidu ku celcelinaya qowluhu jala wacaza bal isaacatu mawcidahum mawciduhum wsaacatu adhaa wa amar ku celcelinaya ilaa waaguu ka baryo bal isaacatu mawciduhum wsaacatu adhaa wa bal isaacatu mawciduhum wsaacatu adhaa wa amar aayad buu ku dug celcelinayaa habeen dhammaanteed buu markaa ku tukanayaa bal isaacatu saacadda qiyaamaa mawciduhum ballantoodu ahaatay waxay rabaan ha sameeyaan waxay rabaan ha qasaano laakiin ballan baa jirta xaggaasaa la tegi doonaa wasaacatu adhaa saacadda ayadaa degdeg badan dhaqso imaanaysaa adhaa ayadaa culus oo culays badandhe haddii kale waa maru ayadaa qaraar badan macnaha arrinteeda arrin qaraar waayo saacadda qiyaamo taasuu kusoo celcelinayay wahuwa yabkii asagoo oynaya min khashyaة الlah cabsi ilaahay darteed bukaa'an oo'in yuqaطicu goynaysa niyaaطa اlquluubi quluubta xididadooda ayuu markaa oynahayay waata nebiga sal اllau alيه wasalam hal habeen uu ku istaagsanaa hal habeen uu ku tukanayay in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziiz اlxakiim ilaahu haddaad cadaabtana waa addoommadaada haddaad u naxariisatana casiizaatoo cid ku raacaya markaa ma jiro wayanshuju ooynayaa waa isku macno nashiijan oohin oohintaasoo mabaxuuxan oohin mabaxuuxan oo yufairu af'ida oohin aad u daran mabxuuxan aad u daranoo yufairu dilaacinaysa googoynaysa alafidata quluubta walaqad curifa canhu waxaa lagu ogaaday xaggiisaoo lagu aqoonsaday annahu asagu sallaa inuu tukaday waa abuu xaniife alfajara salaad subxeed inuu ku tukaday biwuduu'i alcishaa'i cisho wisqaad ku wisqaatay cisho uu u wisqaatay maalin ayaa waxaa dhici jirtay inuu abuu xaniifa salaada subax ku tukado kama aysan jebin hal habeen iyo laba habeen miya naxwan min arbaciina caaman afartan sano wakti la eg ceshaha salaada uu ku tukaday waysqaadkeeda ayuu saas wax ku tukanaya cajaa'ib waay ma taraka dalika khilaalahaa ma uusan ka tegin afartankaa sano maratan waaxidan hal mar oo keliya wa annahu khatama wuxuu dhameeyey alqur'aana qur'aanku wuxuu ku khatimay fi lmawdici aladii meeshii tuwafiya fiihi lagu oofsaday meeshii uu ku dhimanayey ee uu fadhiyey markuu dhimanayey qur'aanka wuxuu ku dhameeyey sabcata aalaafin mara toddoba kun oo mar buu qur'aanka ku dhameeyey abu xaniifa allahu akbar toddoba kun oo mar meeshaasuuna ku dhinto ilahay ku oorsaday wa kaana idaa qara'a markuu akrinaya suuratu zalzala idaa zulzilat اlardu zilzaalaha iqshacra waxaa ruxanaye jaldahu maqaarkiisa jalduhu baa ruxanaya maqaarkiisa wawajila waxaa cabsanaya fu'aadahu laabtiisa waakhada lixyatahu wuxuu qabanahayay garhkiisa biyadihii gacantiisa watafiqa yaquul wuxuu gudagelaa markuu saa garkuu qabto yaa man yajazii macbuudka ku abaalmariyow bimihqaali daratin darra wax la eg culayskeeda khayrin ee khayr ah khayran khayrka allaha ku abaalmariyow wayaa man yajzii macbuudka ku abaalmariya bimihqaali daratin sharan shara hal eh, mihqaala daratin shar oo shar ah sharan shar ku abaalmariyo ajri cabdaka addoonkaaga ka kori annucmaan ah min annaari naarta ka badbaadi ilaaha mihqaala daratin oo khayr ah khayr ku abaalmariyo ilaaha mihqaala dara oo shar ah shar ku abaalmariyo ajir badbaadi ilaahayow ka kori cabdaka addoonkaaga annucmaan min annaari ilaah naarta ka badbaadi waa baacid ilaahayow fogeey oo kala dhaqaaji baynahu asaga iyo wa bayna maa yuqaribuhu waxa u dhowaynaya minhaa naarta xaggeedana kala fogey adkhilhu ilaahayow geli addoonkaaga nucmaan fii waasici raxmatika naxariistaada waasiceedii ballaarnaashadeeda geli ya arxama araaximiina inta naxariisata allaha ugu naxariista badano saana waa ku ducaysan jiray abu xaniifa taabici cajiib badan buu ahaa abu xaniifa taabici aan la heli karin buu ahaa abu xaniifa taabici ku dayasho mudan buu ahaa habeen dambuuse noo soo noqon doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala qiso kale oo raayaca ah oo macaan badan ayadana cabqarinimana ku dheehan intaana qaybtiisii koowaad baa noogu dhammaatay waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala iyo abu xaniifa dib noogu soo laaban doonaa wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala